بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله أجمعين إن شاء الله وحنك بالله بأن آيات طبعا إيا تضبا إلى آيات اللحدا إيا تضبا سورة الرحمن درسيه روحها خلق الإنسان إنسان كو الله أبوري من صلصال دوبق الله لبك أبوري وكال فخاري دري أو كلاوه شنقليس وكان سوى شيقنايين markii la isku qooshay lixda nooc oo ardooda kamid ay biyihii diin laazim bay noqday dhooba dhagdhagaysa hadana xama in masnuun bay noqday wadal uray hadana salsaal kanay noqdeen nin leeyda fairway baa wuxuu insaanka asalkiisu daayir buu ahaa buuli arurteenan hadda waa loo dhigaa baa leeyahay iskuulka waa loogu dhigaa baa leeyahay masalada waa masala khatar wa khalaqal janna jinkana alla wuu abuuray min marijin ulul oo min naarina fa baa fabayya allah rabbukum tukadibani rabbul mashriqayn huwa allah rabulmashriqayni labada waaberi rabbigoodii weeye iyo warabulmaqribayni labada gabalu dhac fa biayi aalaai rabbikumaa alla nicmooyinkiisa mideed tukadibaani beeninaysaan marajalbaxrayni labada badood wuu diray yaltaqiyaani way kulmayaan oo way isu imanayaan laakiin baynahumaa dhexdooda waxaa ah barziqun xijaab laa yabqiyaani isku fatihi maaya fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaani yakhruju waxaa ka soo bixi minhumaa labadooda labada badood allulu jawharta luulkaliya walmarjaanu jawharta marjaanka la yidhaah fa biayi alaai rabbikumaa tukadibaan allah waa rablmashriqayni wa rablmaqribayni waxaa looga jeedaa maqribeyn xagaaga iyo gugoo wada socda waa mashriqooda iyo jilaalka iyo dayrtoo wada socda mashriqooda waa mashriqeynka yacni xagga barigooda iyo maqribeenka isla labada maqribeenkooda kala weyn meelo kale waxay ahayd laa uqsimu birabbi lmashaariqi walmaqaaribi waa la jamciyey taa waa meelaha faraha badan ee dayixii qoraxdu ka soo baxayaan waxaa kaloo jira rabulmashriqi oo mid keliya waa jinsi taasu iyadu dhib male marka alle subxaana wataala mrisalbaxrayni yaltaqiyaani labada badood qolyo waxay dhihiin waa badda hawada badda samada ka timaada iyo badda dhulka waxaa ka fiican waa biyaha macaan ee togaga iyo laagahi ceelasha ku jira iyo biyaha badda weeye way isku xijaaban yihiin xijaab yar baa u dhaxeeya mooye fooda isku haya meelaas qori la yidhaah uun joogay oo baddaa cas ah tog weyn baa ku soo daaca togaasi meeshuu badda kaga daro haddii dhinacan adigoo badii gacanta ku haya dhinacana bannaankii haddaad laas qodo biyo macaan bay noqonayaan badiina hadda waatan waa agtaada weeye marka isku fatihi laakiin way kulmayaanoo way isu imanayaan waxaa kaloo ka mida biyaha macaan biyaha roobka marjaanka iyo luulku biyaha badda iyo biyaha macaani markay isku dhacaan yay dhalanayaan bahalsadaf laydhaa ka dhalanayaan marka waa biyaha macaan iyo biyaha khadhaadh wey baynahumaa barsaqulayuqi isku fatihi maayaan iyo marjaan baa kasoo dadka badda jooga aaduma yaqaanin marjaanka laakiin waxa weeye lulugu waa dhagax cad oo dhexdiisa waxa ku jira aad ka arkayso marjaankuna waa isla jawhartaasoo noocaasoo tawaaweyna wey marka allah subxaanahu wa tacaala waa allaha tasarufkaa leh huwa alla rabulmashriqayni labada waa beri rabbigooda weeye jilaalkii iyo xagaagii waa berigooda walmaqribayni labada gabaludhac jilaalkii iyo xagaaga gabaludhacooda fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa mideed tukadibaan beeninaysa marajal baxrayn labadii badoodba alla wuu diray badii dhanaanayd iyo tii macaanaydba yaltaqiyaana way kulmayaan laakiin way isu imanayaan baynahumaa dhexdoodana waxaa ah barzaqun xijaab walaa yabqiyaani ayna isku fatahaynin fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmoodiisa midoodeebaa tukadibaan beeninaysaan yakhruju waxaa ka soo bixi minhumaa xaggooda allulu luulka bahalka layidhaha waa dhagax cadoo qurux badan iyo walmarjaanu marjaanlka layidhaha markii roobku badda ku da waa badii macaanayd iyo badii khadhaa labadii biyo marka isku darsamaan iyo jawhartanu ka dhalanaysa bahal sadaf layidhaayo carooga u eg iyo ka dhex dhalan jawhartani fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midoodeebaa tukadibaana beeninaysa walahol alla waxaa u sugnaaday aljawaari kuwii soconayay almushaaatu إلا أبوري له سميجي معنا في البحر بدل دحذينا كل علام يقبوره أو كلا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من خلق كل عليها أرض الشدة فانه بابه ويبقى وحباقي أهان وجه ربك ربك وجهك ذاتي سباق أهان اللي هي ذو الجلال ويندي عظمة صاحبك يولي كرام شرفته فبأي آلاء ربكما تكذبان الله عليه سبحانه وتعالى دنيا منشآت waxyaaba badan baa lagu fasiraa almunshacaad almurtaficaadna waa layidhi kuwa shiraacoodu kor jiro ila berigaa shiraac bay ku socon jireen laakiin waxay u badan yihiin munshacaad kuwii la sameeyo la farsameeyey oo alla sameeyey ama bani aadam sameeyo bani aadam sababu noqday badday u dhex soconayaan waxay zuumka ku dilaacinayaan haddana dhumban maaya buur oo kale ayay badda ku yihiin basta hoos u geli markaad meel ka aragto saasay usoo boodboodi waxaad leedahay way ordaysaa baad is leedahay wax alla waxa ardada dusheeda joogaana u baaba'aya laakiin wejiga alle rabbi wejigiisa duljalaal walikraam waa baaqi allah subxaanahu wa tacaala wejigaas qur-aankaa sheegaye inuu alla weji leeyahay laakiin hadda daatadiisii baa loo jeedaa allah wuxuu leeyahay walahu alle waxaa u sugnaaday aljawaari doonyaha socda almunshacaatu ee dhaadheer oo la sameeyey filbaxri badda dhexdeeda كل علام يجوا بور أو كلا فبأي آلاء ربكما ربك النعمي كيسم الدولات تكذبان بين نساء كل من خلق كل عليها أرض الدش فان كي بابي وتجوي ويبقى وباقيها وجه ربك ربك ذات ليش ربك ذو الجلال عظم ذا صاحبك أها يولك رامي شرفت فبأي آلاء ربكما ربك النعمي كيسم الدولات تكذبان أدوين نساء يسأله ألا وحبري أو سؤالي من في السماوات السماء وحكسوغا والأرض أرض وحكسوغا كل يوم معلم والبهو ألا في شان مامل بكتنا فبأي آلاء ربكما تكذباني سنفرق لكم هذا اللقضاء سنفرق وندينك شهيل دوناوي وحالوغة إذا الله وحبكما مشغول سنة وهنجبادوي سنفرق لكم وقتينا وقتي نبان إذين إمن دوناوي waktigaan idinku talagalay yaan idiin iman doonaa ayuha haqalaani labadan la cusleeyayow fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaani allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yasaluhu wax alla waxa samada jooga iyo waxa ardada jooga alla unbay u baahan yahay bilmatal waxa samada jooga dembi dhaaf bay weydiisanayaan ardada waxa joogana riisqi iyo dembi dhaaf iyo khayr oo dhan alla weydiisanaya macnaha waxaa weeye alla waa loo baahan isagu ma baahna kulli way weydiisanayaan maalin walbana fii shanin buu ku jiraa xaalad maamul buu ku jiraa marka waa maxay maamulkaa nabigu wuxuu yihi qaar dad qaar wuu xorayn qaar wuu dambi dhaafi qaar wuu cadaabi qaar waa lalayn qaar faqiir baa laga dhigi calaa kulli xaal waa sidaa wey alla wuxuu leeyay sanafruqu lakum wakti baan idiin samayn doonaa wey hadda luq ahaan markiila waan idiin faarqu noqon doona waa idiin kashaheli doonaabay noqon marka allah wax ku mashquul yahay ma jiree sanafruqu lakum waan idiin faaruqinaynaa wakti baan idiin faaruqinaynaa gaara oo wax idinka qabanaynaa ayuha haqalaani ayuhadani waa saddexda meeloodii hada aan alifta lagu taagin mid suuratu nuur bay ku jirtaa iyo tan waxaa loogu taagi waaye alifka qiraaa waxay tahay ayuhu qiraaa ayuhu haqalaani ayuhu haqalaani yay qiraaa tahay kale waxay ku jirtaa suuratu zukhruf bay ku jirtaa ayuhu thaqalaani marka si labadii qiraa'aba ay saxu noqdaan ayuha iyo ayuha aliftii baa laga daayey allah wuxuu leeyahay yas'aluhu alla waxaa baryi man fi samaawaati waalardi samadii ardada waxa joogoo dhan eelu samuhu dembi dhaaf iyo yay baryayaan ardaduna risqi iyo yay baryayaan kulla yowmin maalin walba huwa fii shaani maalun ku jiraa fa biayi rabbigii nicmooyinkiisa midoodee tukadibaan beeninaysa sanafruqu lakum waanu idiin bannayn waqti baanu idiin bannayn gaara ayuha thaqalaani labadan la cusleeyayo oo jinki iyo isniga fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani yaa macshara aljinni jinka shirkoodiyo walinsi insiga shirkoodiyo in istadactum haddaad kartaan an tanfuduu inaad ka carartaan ood ka baxdaan min aqdaari samaawaati waalardi samada iyo ardada jihooyinkooda inaad ka baxdaan meel kale u baxdaan fanfiduu dee baxa baxa hadday suuragal tahay laa tanfiduuna ma bixi kartaan ilbu saldaanin awood mooye inaad ku baxdaan mooye awoodna ma lihidin wey marka waa waa aakhiri iyo waa adduunkaa labadaba culimadu leeyihiin haddii waa adduunka la yidhaaho markii eh, markii intaa nafkhadii hore ee dadka gilgilaysa markay timaado yaa waxay isku dayayaan inay baxsadaan oo meeloo meel walba waa laga jiraa waa laga soo celinaya aakhiraday u dhowdahay markii qiyaamaha la joogo iyo waxay isku dayaan inay cararaan oo meel ku dhuntaan dhinac walba malaa'igtii baa ka joogto markay samadu burburayso oo waxaa suburaya inay cararaan isku dayayaan marka meel walba malaa'igtii baa ka joogto saa isugu xeersan weyn allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa macshara aljinni walinsi jinka iyo insiga shirkoodiiyo jamaacadoodiiyo in isadactum haddaad kartaan أن تنفذوا تكدستان وتكعر وكبحضان من أقدار السماوات السماء جهوين كذا والأرض أرض جهوين كذا فانفذوا الدبحة وعرر عداد كرتان لا تنفذون مع بحي كرتان وكما بح كرتان إلا بالسلطان أود مهيان يعني. والله سلطان لكم أودنا ملهدين فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كيسا مدودين تكذبون أدبيدين لسان يرسلوا والغدر عليكم أدوشين شواد ألل ومن نار النار ونحاس قير فلا تنتصران اسم الدفاع كرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء دل مركا دلدلاعده وفكانت أي أهات وردا قدود وردة قدود أي نقطه وكدهان الصبغ وكلاء فيومئذ لا يسأل وكا جوابتي هلك بين نقول الله عليه سبحانه وتعالى وحال إذن كدر بني آدم كحنحنه أولل شواتك وأولله إيا النحاس سيدا أغفي يعني. عنه waa qiiq wey markay isma difaaci kartaan markay samadu kale dalacdo wardata noqto wax guduud idin guduudan oo kale oo ka dihaana haddana sida subaga ay u socotoy dareero tahay sida subaga fa yowmaidin maalintaa laa yusalu la weydiin maayo can dembihi dembigiisa insun walaa jaani oo alla leeyahay subxaana wa tacaala allah wuxuu leeyahay yursalu waxaa lagu dira calaykum aadushiina shuwaadun olol oo min naarina يو النحاس قيق فلا تنتصران اسم الدفاع كرتان فبأي آلاء ربكما خبقي النعموين كي سمده تكذبان بين نيسان فإذا شقت السماء سمد مركة دل دل عضو أو فكانت أي أهات وردة إدين قدودا وكالة حقا مذبكا كدهان أو صبق وكالة أو دلاشان فبأي آلاء ربكما تكذبان في يومئذ مالنتا لا يسأل لو يدين مايه can dembihi dembigiisa insun insi walaa jaano midna la weydiin maayo marka meesha waxaa laleeyahay midna la weydiin maayo meelaha qaarkoodna waa la weydiin marka qiyaamada meelo badan leeyin badan baa la joogi meelana waxbaa lagu weydiin meelana wax weydiin mayso marka tan waxaa looga jeedaa dembigaa ma gasheen dembigaa ma gasheen midna la dhihi maayo ee siyaabo kalea loo weydiin oo iyaga lagu xanuujinayo yaa loo weydiin xageed ku baabaysay su-aashu way badan tahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midee tukadibaani beeninaysaan yucrafu lmujrimuuna dembiilayaasha waa la garan bisiimaahum calaamadoodaa lagu garan fa yukhadu waa la qaban binnawaasii fooda iyowalqdaami gomodaha yuqaalu lahum waxaa loo dhihi haadihi tani jahanamo weeye allatii jahanabadii yukadibu ay beeninayeen bihaa jahanamada almujrimuuna dambiilayaashu yaduufuuna way dawaafi baynahaa iyo wa bayna xamiimin aani biyo kulul ee kala dhex socon oo markay biyo u baahdaan in yasaqiisuu yuqaasuu bimaain kalmuhli meeshaa kulul baa la geyn oo bulaacadda ah oo xidmuhu soo dhici qadaaca amcaahum marka kalena naartii baa lagu soo celinoo saldhigu ah halkaa intaa unbay socon yaa lagu garan muminiinta waxaa lagu garan wejiga iftiimaya iyo xijliga iyo xubnihii wuduuca ee iftiimayey fooda iyo gumadaha inta laysku qabto saa loo lalmiyo yaasaa naarta loogu tuuri markaasaa la dhihi waa jahanamadii dambiilayaashu ay beeninayeen waatan markaa jahanamo iyo biyo kululoo aanin aada u kulul ay kala dhex soconaya yucrafu waa la garan almujrimuuna dambiilayaasha bisiimaahum calaamadooda wejiga madow iyo indhaha cagaaran fayuukhadu waa la qaban binnawaasii fooda iyo wal aqdaami gomadaha la isu qaban fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmadiisa midooday baad tukadibaani beeninaysaan haadihi baa lagu dhihi tani idin hortaagani jahannamo weeyaan allatii jahannamadii yukadibu ay beeninayeen bihaa iyada almujrimuuna dambiilayaashu yaduufuuna way wareegi baynahaa jahanamo dhexdeed bayna xamiimin biyo dhexdood aanin oo aada u kulun in yastakiisuu yuqaasuu bimaain kalmuhli yashilb juaal markay biyaha cabaan xidmihii baa soo daadan haddana dhiman maayaan fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigeen nicmooyinkiisa midee tukadii baani beeninaysaa muminiintiina waa kan bal hadda fiiri waliman axad khaafa ka baqay maqaama rabbihi rabbigii ishortaagiisa jannataani baa u sugnaaday jannadaasoo dawaa afnaanin noocyo u saaxiiba noocyo afnaanin qolyo waxay dhaheen laamo u saaxiiba laamo midho badan ku yaaleen qolyana ardaa weyn oo ballaadhan leh noocyo un ka soo qaad noocyo barwaaqo ah fiihimaa labadaa janno dhexdooda waxaa ah caynaani laba laagood tajriyaani oo soconaysoon kala go-aynin fiihimaa dhexdooda waxaa ah min kulli faakahatin wax kastaoo lagu raaxaysta xaggiisa zawjaani laba nooc allah wuxuu leeya subxaanahu wa tacaala maqaamka alla is qofka qof qofka alla ishortaagisa ka baqi macsiyana la iman maayo faraa'idiina wuu gudan qofka alla ka baqay inuu ishortaago ee daacaysa ee macsiyada iska ilaaliya laba jannu leeyahay labadaa janno noocyo badan bay u saaxiib yihiin oo wax lagu raaxaysiyo wax la cuno laba laagoodoo sidaa u burqanaya oo soconaya wax ka burqanba nicmoun baa ka socotee wax kasta oo lagu raaxaysana laba nooc bay leedahay واسدا ولمن حد خاف كبقي مقام ربي ربي سورتا جيسا او معصيه اسك الى فرائشنا ليمن جنتان لبا جنة اسغن فبأي آلاء ربكما ربي نعموينكيسا مدده تكذبان بينينيسان جنوينكاسودا وا افنانن لاما صاحب لاما قرقروح بدن iyo noocyaal فر بدن فباي الاء ربكما rabbikuma rabbigo nicmeeyinkiisa midooday baad ku kadibaan beeninaysaan fiihimaa labada janna dhexdooda waxa tajriyaani oo saa u socdo burqanaya fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midee tukadibaan beeninaysaan fiihimaa dhexdooda labada janna waxaa ah min kulli faakahatin wax kasta oo lagu raaxaysta xaggiisa zawjaani laba nooc fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani mutakiiina xaale ay ku dangiigsanayaan ehlu jannuhu calaa furushin gogol badaa'inuhaa xagga hoose min istabriqin istabraquu yahay wajanal jannatayni labada beerood midhahooduna daanin uu dhow yahay oo mar alla markuu doono afkayba u soo galaya yu alalay subhanahu wa ta'ala fiihinna jannooyinka dhaxdooda waxa qasiratu tarfi kuwa indhahoodu gaaban yihiin ala azwaajina zawjkooda ku gaaban yihiin on meel kale dhowraynin lam yadmisunna una taabanin jimaac ahaan insun insi qablahum iyagana ahlu jannaha hortood wala jaanun jaanna una taabanin jin una taaban meesha waxaa loo deliishan bay leeyihiin jinku culimada qaar baa aaminsan jinku naartunbuu ka nabadgeliye lama janaynayo meesha way muuqataa waxaa layidhi jinne ma taabanin gabdhaha insina ma taaban waa bikaarmidhan wey atraaban oo weliba isku da-ah kala weyneyn alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay janooyinka labada ah way ku dangiigsanayeen gool xaggeeda hoose uu istabraq yahay waa xariirta adag marka haday hoosu istabraq tahay xagga kore maxay kula tahay wey way ka sii sarraysaa labada janno midhahooduna way dhow yihiin midho alla midhuhu qofku doono afku u soo geli wax fog dhibaato ku qaadan mayso waxaa la yidhi xataa markuu afka geliyo midhihii hadduu kuwa aan ahayn kuwa uu afka ku hayo doono kuwiiba isu bedeli baa layidhi way dhow yihiin marka alla wuxuu leeyahay gabdho kaasiraatu darfi ah oo zawjkooda jecel waxay dhihi ilaahay isu keen keenay yaa xamdigaale ma taabanin iyaga hortood insi iyo jintoona ma taabanin yo alla leeyahay mutakiina way ku dangiigsan calaa furushin gogol badaa'inuhaa xaggeeda hoose min istabraqin xariirta adaga quruxda badanuu yahay wajanal jannatayni labada janno midhahooduna daani way dhow yihiin halkanuu ka soo qaadanaya fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaani fiihinna hadda laba jannay ahaayeen fiihinna hadda laydho waa la jamciye labayna markii hore ahayd فيهن نوعيها بدن جذه هذا كتيرة يا فيهن لوليه الله جمعناه فيهن جنويك وحاكون سكان نساء ودمر وقاسرات وطرفي أرجودي أورستود أيكو جابنتهاي على أزواجهن رجود أيكو جابنتهاي أن عدكلوين دللينين لم يدمثن أونا ثابنن إنسون إنس ثابن قبلهم يجهرتون ولا جانو جانم ثابن عرب أطراب وين فبأي آلاء ربكما تكذبانه كأنهن الياقوت قبلها واحد كأنهن واحد متى الياقوت جوهرة ياقوت كليلة حق صافي لماذا يو والمرجان جوهرة مرجان كليلة حق عضدة هل جزاء الإحسان إحسان أبالكي ميوجها إلا الإحسان إحسان مويان الله سبحانه وتعالى وحليه قبلها قاصرات الطرف أو لم يدوجوا قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت وحق صافي لماذا yaaquuta waxaa laga sa agga saafinimada barjaankana waxaa laga sabi agga cadida iyo quruxda xadiis baa wuxuu yahay nabigu yidhi dhudhunkooda dhuuxa ku jira xagga dambead ka arki markaad dhowrto dhuuxa dhudhunka ku jiraad ka arki saafinimadooda ixsaan markaa maxaa lagu abaalmari waa ixsaanun qofka muuminkii wuu ixsaanfalay oo alluu caabuday oo daacaystay he muxuu ku ixsaan marinaya jannada iyo barwaaqada unu ku siinaya sideedaba ixsaan waxaa lagu abaalmariyaa waa ixsaanun كانهن gabdhaha waxaad moodaa qaasiraatu darfiga alyaquut baasha yaquutka xagga saafinimada iyo wal marjaanu marjaan xagga cadida fabi ay alaa rabbikuma rabbigi nicooyinkiisa midee tukadibaan beeninaysaan hal jazaa'ul ihsani wanaag abaalki miyuu yahay ila ihsan wanaag mooye may ihsanka la sheegay xagga bani aadamka jira waa daacada iyo diinta iyo tawxiidka ihsanka xagga alla jiraana waa jannada weeye fabiayi alaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa mideed ukadibaan beenaysaan wamin duunihimaa labadaa janna waxaa ka hooseeya oo ka martaba hooseeya jannataani laba janno mudhaamataani madow oo hiraya hirka ma taqaana fiihimaa dhexdooda waxaa caynaani laba laagood nadakhataani soo burqanaya tii hore waxaa la yidhi tajriyaani waa waxaan kala go-ayn soconaya meeshana waxaa lina daakhataan waax soo burqanay way socdaan lama dhihin tanaa ka fadli badan la yidhi way socdaan baa ka fadli badan marka taa waxaa layidhi muqarabiinta yaa taa hore leh tanna asxaabulyamiintaa leh middana asxaabulyamiintaa leh midda gabdhaheeda waa la sheegay tanna gabdhaheedu way nagu soo socdaane xuuru maqsuuraatu filkhiyaame unbaa layi marka labadaa janno ee labadaa janno ka hooseeya way ka hooseeyaan macnaheed waxaa looga jeedaa way ka حق برواقد ka yar hooseeyaan mutahamataani way hirayaan yani barwaaqada ku taala iyo geedaha iyo dhirta iyo wax walba saasay u hirayaan baa la leeyahay marka laba iloodoo nadaaqatan soo burqanaya ku taala tajriyaani baa tii hore leeyahay way socdaan iyagu ma joogsanayaan way soo burqanayaan marka labadaa janno midda hore lil muqarrabiina midda damana li ashaabil yamiin way wamin duunihimaa labadaa janno sokodooda waxaa oo ka martaba hooseeya jannataani laba janno fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midee tukadibaani beeninaysaan labadaa janno oo mudhaamataani hiraya oo madow fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaani fiihimaa dhexdooda waxaa ah caynaani laba ilood laba laagood nadaakhataani oo soo burqanaya fa aalaai rabbikumaa ألا نعمين كيسا مدات كذبان بينين إيسان فيهما فاكهة والنخل والرمان والله سبحانه